بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلى اللهم وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد waxaan soo gaadhnay innagoo kusoo dhex jirnay aayaadkii ka warramayay sifaadka alla subxaana wa tacaala waxaan soo gaadhnay aayaadka uu sheekhu ugu talagalay inuu ku xuso sifada alla subxaana wa tacala sifaadkiisa ka mid oo ah sifatu almaciya sifatu almaciya ayuu meeshan ka guda munaasabad baa ka dhexaysa maciyada iyo culuwiga munaasabadda ka dhexaysa waxa weeyaan alla wuu sarreeyaa marka la yidhaahdo haddana maciinna iyo la jirankiinuu yahay marka la dhaho baa laga yaabaa dadka qaarkii inay ay fahmi waayaan saas daraaddeed buu hal meel ku wada keenay suu isu waafajiyo wuxuu alla yidhi subxaana wa tacaala huwa alle alladii midka wey khalaqa abuuray assamaawaati ciraryaalka waalarda iyo dhulka fii sittati ayaamin lix beri dhexdood midka ku abuuray wey uma kadibna istawaa ka saromaray cala alcarshi carshiga dushiisa ka saromaray yaclamu wuxuu ogyahay alla subxaana wa tacala isagoo carshigiisa ka sarreeya maa yaliiju waxa gelaya fil ardi dhulka wamaa yakhruju iyo waxa ka soo baxaya minhaa dhulka xaggiisa wamaa yanzilu iyo waxa soo degaya min asamaa'i xagga sare wamaa yacruju iyo waxa koraya fiihaa samada dhexeeda wixii koraya wa huwa allana macakum la jirankiinu ahaaday aynamaa kuntum meel alle meelaad ahaateenba meeshaad joogtaanba macnaed ee tihiinba wallaahu allana bimaa tacmaluuna waxaad samaynaysaan basiirun kii arka way maxalushaahidku marka waxa weeyaan wa huwa macakum aynamaa kuntum meel kastood joogtaan alla subxaana wa tacaala maciinu ahaaday maciyadu laba qaybood bay u qaybsantaa mid la yidhahdo maciya caama maciyo guud oo macnaheeda makhluuqaadka oo dhan ka dhexaysa midna maciyo khaasa la yidhaahdaa oo waxay khaas ku tahay dad sifo gooni a ah leh ama afraad gooniyay khaas ku tahay maciyada guud macnaheeda waxaa laga wadaa alla subxaana wa tacaala addoommadiisa kulligood wuu ka warhayaa wuu la jiraa wuu arkayaa wuu maqlayaa wuu ogyahay wuu awoodaa waa maciyo guud wey maciyada khaaskaana waxaa laga wadaa waa maciyo macnaheedu uu yahay la jirid gooniya oo macno gooniya sii faa'iidaynayso maalan wuu u hiilinayaa maalan wuu maalan wuxuu wuu la jiraayo wuu jecel yahay maalan wuu la jiraayo alla subxaana wa tacaala yani waxa weeyaan waxbuu la qabanayaa maalan khayrku waafajinayaa maalan yacni way ka sii way ka macno gedisan tahay maciyada caamka marka wa huwa macakum aynamaa kuntumta haddan waa maciyadii caamka ahayd wey alla subxana wa tacala meel kastood joogtaan wuu idinla jiraa maciyadan marka waxaa laga wadaa iskama hor imaanayaan macnihii horeen soo marnay alla subxaana wa tacaala inuu sarreeyo iyo wuu idinla jiraa iskama hor imaanayaan maxaa yeelay waxayna isaga hor imaanaynin selafka ridwaanullaahi calayhim saxaabada iyo taabiciinta tafsiirkooda ay maciyada ku fasireen waxa weeyaan bimacnaa wuxuu idinkula jiraa alla subxaana wa tacaala samcigiisa cilmigiisa basarkiisa ka warhayntiisa waa idinka warhayaa luqada carabigana sidaasaa loo isticmaalaa oo macaka haddii la yidhaahdo ma aha jirhkiisa inuu kula joogo kama dhalanayso waa loo isticmaalaa markuu jidhkiisu ruuxu kula joogo laftiisii kula joodo waxaa la yidhahdaa macaka waa la dhahaa markuu kula socdo oo ku og yahayna waxaa la yidhahdaa walow markaa yuusan kulaba joogayn macaka waa la yidhahdaa maalan waxaa ka mid a ah isticmaalaadka luqada ee carabtu isticmaali jireen waxay dhahaan maa zilnaa nasiiru waalqamaru macanaa maa zilnaa nasiiru waashamsu macanaa waanu soconnay oo socod maanaa ka suulin ayadoo qora dayixi uu nala jiro oo qorraxdu la jiranka nagay ahayd marka qorraxdu kor bay jirtaa haddana maca daalika macooday ahayd waxay ka wadaan maca nagay ahayd macnaha iftiinkeedii baa nala socday oo dayaxa iftiinkiisii baa nala socday saas way macnaha allana subxaana wa tacaala sidoo kale maadaama makhluuq yar oo makhluuqaadkiisa ka mida ay ka suurowdo alla subxaana wa tacaala marka waa ka sixag jira sidaasi waa macnaha ay culimo badan oo salafka ka mida ay ku fasirayaan marka iskama hor imaanaysa rabbi sarrayntiisa subxaana wa tacaala iyo maciyadiisu iskama hor imaanayaan ayaddani marka maciyadii caamka ayad bay ka hadlaysaa maciyada khaaska ah iyaduna waa inoo imaan doontaa ayadaha dambu ku keeni doonaa wa huwa macakum alla la jirankiinnu ahaaday aynamaa kuntum meeshaad tihiinba wallahu allana bimaa tacmaluuna waxaad samaynaysaan basiirun kii arkaw inay miciyada laga wado bimacnaa waa laydin arkaa oo waa laydin ogyahay waxaa ku tusaya aayadda siyaaqeeda iyo lixaaqeeda siyaaqeeda u fiirsada yaclamu maa yaliiju baa layidhi yaclamu cilmi baa laga hormariyey waxaa laga dambaysiiyey wallahu bimaa tacmaluuna basiirun saas macanaa marka waa daliil waadixa wey leanna qur-aanka iyo hadalka waxa ugu fiicanoo lagu fasiro waxa weeyaan waa siyaaqa iyo lixaaqa yacni wax ka horreeya waxa ka dambeeya saas maana saasay culimmadu ay yidhahdaan tafsiirka salafkuna de waa cumda ayb wa qowluhu alla odhaadi subxaana wa tacaala uu yidhi ayaa ka mid a jumlooyinka galay hadalkii horey loo soo sheegay maa yakuunu ma ahaado buu rabbi yihi subxana wa tacaala min najwa halaatatin saddex faqood ma ahaado yani saddex faqaya ma jiraan wey macnaha ilaa haddii uu jiro faqada faqaasi huwa alle raabicuhu midkii afreeyo weeye saddex faqaya hay jiraan alla afar ku ah walaa khamsatin shan faqood ma jiro ilaa hadduu jiro huwa alle saadisuhum ka lixeeyo weeye walaa adnaa wax ka hooseeya ama ka yar ma jiro min daalika saddexdaa oo marka laba iyo wixii kasii yar bay noqonaysaa min daalika kaas tirada lasoo sheegay wax ka yar ma jiro walaa akara iyo wax ka badantoona ilaa hadduu jiro huwa alle macahum la jirankooda way wax ka yar iyo wax ka badanba alla subxaana wa tacala waa la jira oo wax ka badan li lixa baa laynoo sheegay yaani yaani lix iyo toddoba iyo siddeed iyo saas wey wixii ka yarna saddex baa laynoo sheegay waa laba iyo yaani hal iyo yaani inkastoo najwadu ayna ka suuroobin hal ruux najwa yacni faqu laba ruux baa ugu yar wuxuu ka suuroobay ayb ilaa huwa macahum aynamaa kaanuu meel alle meelay joogaan meel alle meelay ahaadeen uma kadibna yunabbi'uhum alla wuu u warramay bimaa camiluu waxay sameeyeen buu uga warramay yowma alqiyaamati maalinta qiyaamada maxaa yeeley ina allaha alle bikulli shayin wax walba caliimun kii og wey ah, yacni saddexdii faqaysa oo sheekaysanaysa allah afreeya shan hadday jiraan matalan sheekaysanayo faqaya alla subxaana wa tacaala lix buu ku yahay intaa wax ka yar ma jiraan ama ka badan ilaa alla waa la jiraa meel kastay joogaan saasay aayaddu tilmaamaysa kadibna wixii uu ka ogaa buu maalinta ee ay sameeyeen buu maalinta qiyaamada alla subxaana wa tacaala ku abaalmarinaya wuu uga warrami uga warrami macnaa abaalgudkeedii baa la siinaya wey macnaa allana subxaana wa tacaala wax walba kii og wey caliimun yani bikulli shayin caliim wax walbuu rabbi ogsoon yahay subxana wa tacaala marka maciyadan sidoo kaleeto waa maciyadii caamka ahayd bay iyaduna weeyo alla subxaana wa tacaala addoommadiisa wuu la socdaa wuu ka warhayaa wuu og yahay waxba kama qarsoona awood buu u leeyahay rabbi subxana wa tacaala sidaas weeyaan ayib wa qowluhu rabbi subxaana wa tacaala uu yidhi laa taxzan ina allaha macanaa marka maciyadaas caamka waxaan nidhi makhluuq dhan bay ka dhexaysa yani aayaddan tii horay la mid tahayo iyadana waxaa lagu khatimay ina allaha bikulli shayin caliim waxaa kaloo dhexda la geliyey uma yunabbiuhum bimaa camiluu yowma alqiyaama marka waa la socoshay iyo ogaansho way rabbi ogyahay subxana wa tacaala saas way macnaha bacdu ahlilcilmi sida sheikhulislaam ibnu taymiya oo kale isagu wuxuu leeyahay allah subxaana wa tacaala la jirankiinu ahaaday haddana waa sarreeyaa labadoodaba saah la ysaga daaya say isu waafaqayaan haddii la yidhaahdo say isu waafaqayaan su aashaasaaba khalada buu leh leanna waa wax ilaahay u gooni ah subxaana wa tacaala ilaahay sifaadkiisa iyo sifaadka makhluuqan ayaa loo kala qiyaas qaadanin horaa loo yidhi qaacidadu taasay ahayd sidaas daraaddeed allaahu macakum wa huwa mustawin calaa carshihi isagoo carshigiisa ka sarreeyo haddana la jirankiina yahay saaha lagaga gaabsado waa sida uu ku tegay sheikhulislaam ibnu taymiya fii bacdi kutubihi laakiin culimmada selafka qaar ka mid a ah waxaa laga soo guuriyaa sida cabdullahi ibnu cabaas iyo kayrkood inay maciyadan ku fasiraan bimacna alcilmi iyo basar iyo la socosho iyo ixaato iyo qudro inay ku fasiraan baa laga soo guuriyaa macnaha ayib marka labada madhabba waa laba madhab oo la dhihi karo waa sax ayib wa qowluu rabbi odhaadii subxaana wa tacala uu yidhi laa taxsan ha murgin ina allaha alla macanaa la jirankanu ahaaday waa rasuulka sal lla alay waslam hadalkii uu ku yidhi sidiiqa abubakr sidiiq radi allahu canh markii ay godka ku wada jireen ooy gaaladu is soo dultaageen laa taxzan ina allaha macanaa marka maciyadani ma tii caamka ahayd baa mase waa tii khaaska ahayd waa tii khaaska ahayd waay maxaa yeele waa maciyo ku khaas ah rasuulka sal alla alay wasalam iyo abubakr sidiiq weliba waa waxaa la yidhahdaa waa khaasulkhaas maciyada khaaska ah baa laba qaybood u qaybsanto mid waxay ku xidhan tahay sifo oo cid kasta oo sifadaa la tilmaad la timaada oo shaygaa lagu xidhay la timaadaay way gelaysaa midna waxay ku xidhan tahay shaksi bay ku xidhan tahay midda shakhsigaa marka sii khaasan maalan midda sifada ku xidhan waata inoo soo socoto ina allaaha maca aladiina ataqow oo kaleeto alla wuxuu la jirankooda yahay kuwa ka cabsada cid walboo ka cabsata marka miciyadaha waa gelaysaa laakiin laa taxzan ina allaha macanaa waa nebiga iyo abubakr sidiiq keliya waay tanaa marka kasii guda yar oo dad bay khaas ku tahay marka waxaa la yidhahdaa waa nooca khaaska bay ka mid tahay laakiin waa khaasulkhaas wey way sii guda yar tahayoo shakhsiyaad bay macnaha gooni ku tahay maciyada khaaskii waxay faa'iidaysaa bimacnaa waxaa laga wadaa yani ta'yiidka xoojinta uhiilinta jacaylka waafajinta ku ilhaaminta macnahaasay wadataa saas way macnaha oo alla subxaana wa tacaala markuu dadka mu'miniintaa ku leeyahay allaa idinla jiraa waa ka gedisan tahay macno ahaan tii guud ee makhluuqiisao dhan uu la jiray tani waxa weeyaan macnaha allaa idinla jira macnaha wuu idin helin wuu idin jecel yahay isagaa idin garab taagan saasaa macnaha waxa weeyaan yaani maciyada khaaska ay faa'iidaynaysa ayib laa taxzan ha murgin buu nebigu ur sal cabsanin ina allaha alle ayaa macanaa la jirinkanne ilahay baa inala jira ma hadduu ilahay inala jira isagaa ina difaacaya wey isagaa ina ilaalinaya isagaa rabbi subxaana wa tacaala ina garab taagan isagaa inoo hiilinaya barnaamijkan wadanno inuu guulaysto rabbi baa garab taagan subxana wa tacaala saasuu nabigu sal ly slam ugu qalbi dejinayaa sidiiqa wa qowluhu nabig alle odhahdiis subxaana wa tacaala uu yidhi ayaa ka mid ah inanii macakumaa asmacu wa araa yaa lagu wadaa nebiyullaahi muusa calayhi salaam iyo nebi haaruun calayhi salaam labadaa nebi calayhima wacalaa nabiyina asalaatu wasalaam ayaa lagu wadaa innanii anugu macakumaa la jirankiinaan ahay asmacu waan maqlayaa oo wa araa waan arkayaa u fiirso anaa idinla jiraa la yidhi labadiinna waxba fircoon ha ka cabsanina waxaa la daba dhigay waan maqlayaa waanan arkayaa macnaheedu waxay sii caddaynaysaa miciyada waxa laga wado asmacu wa araa waa idinla jiraa wey macnaha waxba igama qarsoonaa yacni maciyadan waa maciye khaasoo fircoon ha ka cabsanina anaa macnaha waxa way idin gabar garab taagan maadaama anigu aan idin ogahay waxaanan ogeyn idinkuma samayn karo saas macnaha anaa marka idinla jira anaa idinka celin saasaa macnaha lagu kalsooni gelinaya tanina iyaduna waa maciyadii khaaska ahayd labaatin waa tii sii khaasanayd oo ashkhaasta ku saabsanayd laanna waa laba nebi buu allah subxaana wa tacaala hadalkaa u jeedinaya ayb wa qowluu rabbi odhaadii subxana wa tacaala uu yidhi ina allaha alle maca aladiina kuwii la jirankoodu ahaaday ittaqow cabsaday iyo waaladiina kuwa hum iyagu muxsinuuna kuwa samafalaya kuwa yacnii ixsaanka samaynaya iyo kuwa taqwada la imaanaya kuwaasuu alle la jiraa subxana wa tacaala oo la jirankooda yahay ayb tanna waas waa waa yacni maciyadii khaaska ahayd laakiin tii hore labadii hore way ka gudaweynta labada aayadoda hore tay kutusayeen way ka gudaweynta oo tani waxay ku xidhan tahay sifo ciddii la timaada ciddii ku tilmaamanta taqwada iyo ixsaanka saas way ama markaa wakhtigii qur-aanku degaya ha joogo ama ilaa qiyaami saaca waktigu dooniba ha yimaado saas way manaa ina allaha maca aladiina ataqow waladiina hum muxsinuun saas way macnaha taqwada iyo ixsaanku waa kala yacni sii kale xeel dheeryihin ixsaanku waa aclaa darajaati aliimaan wey iimaanka darajaadkiisa meesha ugu sarraysaa ixsaanka ah xadiiskii waa kii xadiiskii cumar bn khaaab radi allahu canh ee jibriil nebiga u imaan jiray sal lla alay waslam sa'ala can alislaam awalan uma can aliimaan uma can alixsaan waa martabada ugu sarraysa marka iimaanka way maana ayb wa qowluu rabbi odhaadiis subxana wa tacala uu yihi wasbiruu sabra ina allaha alle maca asaabiriina kuwa sabrayuu la jirankooda yahay tanna sifatu sabri baa lagu xidhay oo dadka sabraya dabcan iimaankana la yimid kuwaasuu rabbi la jiraa subxana wa tacaala wa qowluu rabbi odhaadii subxaana wa tacala uu yidhi kam min fi'atin kan badana min fi'atin koox badana qaliilatin oo yar halabad intay ka adkaatay fi'atan koox katiiratan oo badan biidni illaahi ilaahay idankiisana ay kaga adkaatay wallaahu allana maca asaabiriina kuwa sabra ayuu la jirankooda yahay kuwa adkaysta oo u dulqaata mashaaqda yacni waxa weeyaan cibaadaadka daacaadka takaaliifta sharciga jihaadka kuwaasuu ilahay la jiraa subxana wa tacala ayib marka tanna waa iyaduna waa maciyadii khaaska ahayd wey wa qowluu rabbi odhaadey subxana halkaa marka wuxuu kaga soo baxay yacni sifatu lmaciya alla subxaana wa tacaala maca cibaadihi maca culuwihi wa istiwaa'ihi calaa carshihi saas way isagoo carshigiisa ku eg alla subxana wa tacaala buu haddana addoommadiisa la jiraa oo guud ahaanna ula jira si gaarana addoommadiisa mu'miniinta rabbi ula jiraa subxana wa tacala wax iska hor imaanayana ama ishardinayana ma ah sidaas weeyaan ayib wa qowluhu rabbi odhaadiisa subxana wa tacala uu yidhi waman asdaqu halkan wuxuu ka gudagelayaa sifatu lkalaam oo ilaahay loo sugo subxana wa tacaala ilahay sifaadkiisa waxaa ka mid a inuu hadlo waa sifa azaliya waana waa marka loo fiiriyo asalkeeda marka la fiiriyo waa sifa azaliya oo ilahay uu ku tilmaamaya subxana wa tacala waana waxay ka mid tahay min sifaati alafcaal oo hadalka ajsaadiisa marka la fiiriyo qaybihiisa hadalka hadal walba rabbi wuxuu hadlaa subxaana wa tacaala markuu doono saas way macnaa hadal walba wuxuu doono qur-aanka wuxuu ku hadlay markii nebi maxamed noolaa salawaatu rabbi wasalaamu caleyh marka hadalka rabbi subxaana wa tacaala markuu doono buu ku hadlaa laakiin hadalku asal ahaan sifa daatiyuu ilahay u yahay subxana wa tacala asalkiisu saasa la yidhaha alla wuxuu ihi subxana wa tacala waman asdaqu yaa ka run badan min allaahi alla xaggiisa xadiidan sheeko hadal iyo sheeko la sheego yaa ilaahay kaga run badan ma jirta waay mantu waa istifhaam bimacnaa annafi ah inkaari wey macnaha yacni laa asdaqa min allaahi xadiidan way cid ilaahay hadal kaga run badani ma uu jiro marka ilaahay oo xadiid iyo sheegid iyo hadal lagu tilmaamay bay aayaddu faa'iidaynaysaa dayib waman asdaqu yaa ka run badan min allaahi ilaahay yaa ka run badan qiilan odhaahda xaggeeda hadal la yidhaahda yaa ilaahay kaga run badan macnaheedu iyaduna waa nafi laa asdaqa min allaahi qiilan hadal lagu hadlo ilaahay cidina kagama run badna subxana wa tacala saas macnaha marka iyaduna waxay faa'iidaynaysaa alla subxaana wa tacaala sifaadkiisa inay ka mid tahay inuu qowlo inuu hadlo macnaha inay ka mid tahay alla subxana wa tacala sifaadkiisa ayb hadalka rabbi subxana wa tacala marka siday qabaan ahlusunna waljamaaca waxay qabaan inuu yahay hadal yacni sawd leh oo xuruuf leh sawd leh oo xuruuf leh axaadiista nebiga ee inoogu imaan doontaa inuu rabbi subxaana wa tacaala uu hadalkiisu sawd leeyahay saas weyaan xuruuf inuu leeyahayna qur-aankan aan akhriyayno baa ilaahay hadalkiisiiya subxana wa tacaala xuruuftu waa kuwa ilaahay ku hadlay subxana wa tacaala taa waxaa lagu radinayaa muctasilada oo yidhi ilaahay subxaana wa tacaala hadalkiisaba inkiray iyo ashaacirada oo yidhi alla wuu hadlaa laakiin waa hadalkiisu waa sifo daati ah oo daatadiisa ka mid ah laakiin wax xuruuf iyo macaani gooniya wata ma ah waxaa la yidhi qur-aankan see dhahaysaan waxay yidhahdeen qur-aanku waa cabbirid la cabbiray ilaahay hadalkiisii daatiga ah oo yaa cabbiray hadday dhahaan malkul jibriil baa cabbiray qur-aanku makhluuq buu noqon hadday dhahaan nebi maxamed baa cabirayna qur-aanku makhluuq buu noqon leanna xuruuftan iyo yacni eh, sawtkan meesha yaalla ma aha kii ilaahay subxana wa tacaala kii ilaahay baa laga cabiray bay leeyihin kii ilaahay baa laga soo cabiray waa ashaacirada madhabkooda wey taqriiban waxay yidhaahdaan waa madhabkii muctazilada oo waxoogaa la yaro reemagaaleeyey waxoogaa maaragtay wax yar ay yani yaro qaryeen un bas laakiin iyaga iyo muctasilada farqi weyn uma dhexeeyo masalada hadalka ilahay kalaamka marka la fiiriyo macnaa saas weyaan ayib ahlusunna waljamaca waxay qabaan laakiin allah hadal wuu hadlaa aslulkalaam waa sifa daatiya oo ilaahay leeyahay laakiin kalaamka yani dhinaca kale marka laga fiiriyo waa min sifaati alafcaal baa la yidhahda mashiicada ilaahay iyo iraadadiisay ku xidhanta markuu doonuu hadlaa rabbi subxana wa tacala saas way macana waman asdaqu min allahi qiilan wa qowluhu alla odhaadii subxaana wa tacala uu yidhi waid qaala allaahu wadkur waxaad xustaa id qaala allaahu alle markii uu yidhi yaa ciisa ciisow ibna maryama maryam wiilkeeda ahaayow a anta qulta linnaasi ittakhiduunii wa ummiya ilaahayni min duuni illah saasoo ah ma adaa ku yidhi dadka ani iyo hooyaday ilaahyo naga dhigta waa maalinta qiyaamada ma adaa saa yidhi baa la dhihi doonaa maxalushaahidku waxa wayaan hadda id qaala allaahu ma aha in hadalkaa marka nebi muuse nebi ciise calayhi salaam loo jeedinayo in isaga lagu xumaynayo laakiin waxaa lagu quusinayaa kuwii mooday inuu ilaah yahay kuwaasaa lagu quusinaya oo markii nebi muse nebi ciise calayhi salaam uu isagiiba laleeyahay maadaa faray dadka waxan maadaa u sheegay marka laleeyahay oo isagiio su-aalo la weydiinaya arkaan kuwii caabudi jiray maxay samaynayaan soo ku quus qaadan maayaan saas way macanaha taqriiban waa yaani weysh weysha gawrac dib uga ha ku quus qaatay bay soomaalidu yidhahda waa quusanayaan markay arkaan macnaha waxa weeyaan oo yani waxoodii oo dhan inuu khuraafo ah bay marka xaqiiqisanayaan saas wey macanaha ayib waid qaala allahu yaa ciisa bnu maryam maxalushaahidku marka waxa weeyaan qaala allaahu markuu ilaahay ku yidhi nebi ciise hadal uu maqlayay nebi ciise buu ilaahay kula hadlay subxana wa tacala saas weyaan wa tammat waxaa dhammaystirantay kelimatu rabbika ah, yani hadalka alla subxana wa tacaala nebi ciise calayhi salaam waxaa soo gaadhsiiyey malakul calayhi wa calaa nabiyina asalaatu wasalaam ayib watamad waxaa dhammaystirantay buu rabbi yihi subxana wa tacaala kelimatu rabbika rabbigaa kelimadiisa ayaa dhammaystirantay sidqan run iyo wa cadlan cadaaladba yacni run dhinaceeda iyo cadaalad dhankeeda ayay ka dhammaystirantay oo marka aad ka dhigto tamyiis ama waxaad dhigi kartaa sidqan xaalo ay tahay mid run ah wa cadlan xaalo ay tahay mid cadaalad ah sidqigu waxaa ku tilmaaman hadalka ilaahay ee khabarka iyo warka sheegaya sidqan fi alahbaar wa cadlan fi laxkaam wey wixii ilaahay uu addoommadiisa u jideeyey wuxuu ka xalaaleeyey wuxuu ka xaaramay wuxuu amray wuxuu ka nahiyey cadaalad bay ku salaysantah wixii uu u sheegayoo khabaroo xaggioo xagga ilaahay uga yimidna run buu ku salaysan yahay marka sidqan wa cadlan saas ayib wa qowluhu macalshaahidku marka waxa weya tammat kelimatu rabbika kelimatu rabbika waa rabbi hadalkiisa wey kelimada rabbi subxana wa tacala inuu rabbi hadlay marka aayaddu tilmaamaysa wa qowluu rabbi adhaadii subxana wa tacala uu yidhi wakallama allaahu alla wuxuu la hadlay muusaa muuse ayuu muusuu la hadlay takliiman la hadlid wa kallama allaahu muusa takliiman takliimanta waxaa la yidhahdaa waa masdar mu'akid ah ficilkiisuu xoojinayaa ficilka marka masdarka mu'akidka a ah lagu xoojiyo wuxuu xoojiyaa macnuhu ficil ku tusayo xaqiiqo wey markaas waxaan geli karin majaaz ma geli karo majaaskii waxyaala dhaan ma geli karo manaa takliiman baa la daba dhigay saas ayib qolo muctasilada ka mid ah oo ilaahay hadalkii wuu hadlaa diidanayd baa aayaddan taxriifiyey oo waxay yidhaahdeen wa kallama allaaha muusa takliiman oo allah haday kordhigeen macnaha waxay noqonaysaa marka muusuu hadalku ka tegoo muusa hadlayoo ilaahay la hadlay saasay ka dhigeen way dabagediyeen macnaha saas wey macnaha laakiin waxaa u diidaysa aayado kaloo qur-aanoo cad ilaahay inuu muuse la hadlay oyna taxriifin karin id naadaahu rabbuhu bilwaadi almuqadasi tuwa ma meelay ka maraan ma helayaan maxaa yili naadaahu waxa hadlaya dhawaaqaya waa alle waxa loo dhawaaqayay hu mafcuulku ku dhacayana waa nebi muuse calayhi salaam meelay ka maraan ma helayaan saas macnaha ayib wa kallama allahu muusa takliiman minhum waxaa ka mida buu rabbihi qowluhu alla odhaaday subxaana wa tacaala uu yidhi minhum waxaa ka mida man kallama allah rususha waxaa ka mida man kallama allaahu cid uu alla la hadlay oo toos uu hadalkiisa u maqashiyey sida nebiyullaahi muusa calayhi salaam oo kale muusa oo kaleeto toos buu rabbi ula hadlay subxana wa tacaala ayb walamaa jaaa muusaa limiiqaatina wa kallamahu rabbuhu walamaa jaaa markuu yimid muusaa muuse markuu u yimid markuu yimid limiiqaatina waqtiyeyn tannadii markuu yimid yacni ballankii aan u qabannay iyo wakhtigii aan u qabannay markuu ku yimid oo wa kallamahu uu la hadlay rabbuhu rabbigii baa uu la hadlay tanna tii oo kale la midta hadday kallama allaahu muusaa ay xarakadeeda ku ciyaareen si ay madhabkooda ugu deliishadaan waxayna ku ciyaari karin wa kallamahu rabbuhu kallamahu waa mafcuulka yacni waxa weeyaan damiirka mafcuulkii wuxuu u noqonayaa nebi muuse calayhi salaam kallama wuu hadlay hu muuse rabbuhu rabbigii baa la hadlay saas weyaan ayib wanaadaynaahu buu rabbi yidhi subxaana wa tacaala waan dhawaaqnay naadaynaahu yacni miiqaadka waxaa laga wadaa nebiyullaahi muusa calayhi salaam xilli baa jira alla uu kula ballamay meel heble inuu yimaado meeshii markuu yimid oo wakhti loo qabtay soo dhammaystay oo meeshii uu yimid markaa way macnaha wanaadaynaahu waan u dhawaaqnay nebi muusaan u dhawaaqnay min jaanibi tuuri buurta dhinaceedaan uga dhawaaqnay al aymani ee midigtaa wa qarabnaahu waanan soo dhoweynay najiyan faqid koodid macnaa inuu nala koodo oo yacani aan la hadallooo hadalka rabbi loo sheegoo baan ku soo dhoweynay bu rabbilahi subxana wa tacala marka naadaynaahu waa dhawaaq wuu dhawaaqay wuu la hadlay kulli waa maca isku macnay keenaysaa macnaha ayib wanaadaynaahu waan u dhawaaqnay nebi muuse calayhi salaam min jaanibi tuuri buurta dhinaceedaan ugadhauga dhawaaqnay tuuri saynaa wey tuuri saynaa yani waxa weeyaan meeshaas wey buurtii nebiyullaahi muuse calayhi salaam markuu madyan ka soo laabtay oo isagoo usoo socdo masar usoo socdo meeshii waxyigu ku bilowday isagoo maraya wey macana saas weeyaan alaymani ee midigta ah wa qarabnaahu waana soo dhoweynay bu rabbi subxana wa tacaala najiyan yacni koodid baan ku soo dhoweynay wa qowluhu rabbi odhaadii subxaana wa tacaala uu yidhi waid naadaa rabbuka muusaa an i'ti lqowma aldaalimiin wadkur waxaad xustaa id waqti naadaa uu dhawaaqay rabbuka rabbigaa muusaa muuse uu u dhawaaqay oo wuxuu ugu dhawaaqay an i'ti ay i'ti u tag alqowma qowmkii aldaalimiina ee gardarsaday qowmka gaalada ee gardarsaday ee naftooda dulmiyey kuwa iyagaa u tag baa lagu yidhi waa fircoon iyo qowmkiisii wey marka naadaa rabbuka muusaa rabbigaabaa wuxuu u dhawaaqay muuse dhawaaqu marka waa hadal hadal wey macnaa saas weyaan wa qowluhu allo odhahday subxaana wa tacaala uu yidhi naadaahumaa rabbuhumaa alam anhakumaa can tilkuma ashajara tanna waa nabiyullaahi aadam calayhina calayhi wacalaa nabiyina asalaatu wassalaam iyo xawaa wa naadaahumaa wuu u dhawaaqay rabbuhumaa aadam iyo xaawo rabbigood baa u dhawaaqo wuxuu ku yidhi alam anhakumaa soo idinkama reebin oo idinma diidin can tilkumaa tiinna ashajarati ee geedda ah geeddaas aad cunteen soo iska jira idinma dhihin waa markii taqriiban uu ay geedda cuneen oo ceebi dhacday ooy yacni soo baxday inay khalad galeen markaa way markuu alla subxaana wa tacaala hadalkan u jeedinaya macnaha dayib wa qowluhu alla odhahdi subxana maxalushaahidku marka waxa weye waa dhawaaqaas wa qowluhu alla odhaadii subxaana wa tacala uu yidhi wa yowma yunaadiihim maalinka uu dhawaaqi doono alla subxaana wa tacaala waxaa loo dhawaaqayaa ummadihii rususha loo diray fa yaquulu markaasu wuxuu odhanayaa alle maadaa maxay baad ajabtum ugu jawaabteen almursaliina kuwii la soo diray waa maalinta qiyaamada yacni rusushiina waa la weydiinaya waxaa la odhanayaa xilkaan idiinsii dhiibay ma gaadhsiisan dadkaan idinku sii dhiibay ummadihiina waa la weydiinaya waxaa la odhanayaa maxay ahayd jawaabtiinnii aad ugu jawaabteen kuwaan soo diray saas macnaha marka wa yowma yunaadiihim waa dhawaaq fa yaquulu waa hadal saas manaa dhawaaq yaquulu wuxuu odhanaya marka labaduba sifay kutusayaanoo sifatulkalaam ah ayib wa qowluhu alla odhaaday subxaana wa tacaala uu yidhi wa in axadun ruux oo min almushrikiina gaalada ka mida ah istajaaraka hadduu ku weydiisto yacni badbaadin iyo nabadgelin hadduu ku weydiisto fa ajirhu nabadgeli baa leedahay xataa yasmaca ilaa uu maqlo kalaam allah hadalka ilaahay ilaa uu maqlo ah, waxaa la yidhahdaa macnaha ishtiqaal bay yidhahdaan culimmada yani carabiyadu wain istajaaraka axadu min almushrikiina istajaaraka saasoo kaleeto manaa ayib hadduu mushrikiinta mid ka mida uu ku yidhaahdo nabadgelye ha lay nabadgelye ha la siiyo waddanka muslimiinta ha yimaado bulshada ha dhex yimaado qur-aanka ha dhagaysto sababtu waxa weeyaan yacanii ayagoon rasuulkaba sal alla alay wasalam aan wuxuu wataba dhegaysaninba oon maqlin oo xujadiisa dhegaysanin unbay odayaashii hor joogay ee madaxda u ahaabaa ku diray nebiga sal alla alay slam waxay yidhahdeen ninkani waa saaxir waa kaahin waa beenaale saa unbaa lagu akhriyay bulshada derbigaa marka ay dhex dhigeen nebiga salla lay waslam iyo dadweynaha ay dhex dhigeen hadduu meesha ka baxo oo dadweynuhu ay dhegaystaan nebiga hadalkiisa sal lay slam oo ay dhegaystaan qur-aanka dhegaystaan waa hanuunayaan saas way macanaa marka u suurtageli in ay dhegaystaan hadalka alla subxana wa tacala xataa yasmaca kalaam allahi saas wey ayib marka kalaam allah qur-aankii oo lagu tilmaamay inuu yahay hadal ilaahi subxana wa tacala xataa yasmaca kalaam allah ayb waqad kaana fariiqun minhum yasmacuuna kalaam allah afatatmacuuna an yu'minuu lakum eh waa ahlulkitaabkii afa tatmacuuna ma waxaad damaacinaysaan ood rajo ka qabtaan an yu'minuu lakum inay idiin rumeeyaan waxaad la timaadeen walxaal qad kaana ay ahaayeen fariiqun koox oo minhum iyaga ka mid waa yahuuddee yasmacuuna kuwa maqla kalaamallaahi hadalka ilaahay bay maqli jireen suma markay maqlaanna yuxarifuuna way yuxarifuuna way leexinayeen hu kalaamkii min bacdi maa caqaluuhu markay fahmaan kadib bay leexin jireenoo macnihiisii iyo maqsadkiisii saxdaa bay ka leexin jireen walxaal hum iyagu yaclamuuna ay og yihiin leexinta iyada ah yacni ma rajaad ka qabtaan yahuudi waxa aad la timaadeen inay idinka rumaystaan oo idinku raacaan iyadoo horaan caadadoodu ay ahayd hadalka ilaahay intay dhegaystaan markay fahmaan kadib macnihiisii inay ka duwaan oo ka leexiyaan saasaaba caado u ahayde ma idinka hadda rajo seed rajo uga qabaysaan way macnaha inay idiin rumeeyaan saas wey yacni waa bulsho asalkooda uu macnaha khubti iyo inay ilaahay kalaamkiisa ku ciyaaraan iyo uun shaqadoodu ay tahay way manaa saasaa caado u ahaan jirta ayib waqad kaana fariiqun minhum ayadoo waqad walxaal qad kaana iyadoo ay ahay fariiqun koox oo minhum iyaga ka mida yasmacuuna kuwa maqla ma ahayn way garanayaan markay saas samaynayaan khalada uu kas ugu kacan wey wa qowluu rabbi odhaahday subxana wa tacaala uu yidhi yuriiduuna waxay doonayaan an yubadiluu inay beddelaan kalaamallaahi hadalka ilahay inay beddelaan bay rabaan ee qul waxaad tidhahdaa nebiyow lan tattabicuuna na raaci maysaan kadaalikum sidaasuuna qaala allahu alla yidhi min qablu horaan yani waa munaafiqiintii tanna munaafiqiintii yani fii suurati alfatx yani munaafiqiintii nebiga sal alay slam ka hadhay dagaal dagaallada kaga hadhay ayaa waxay yidhaahdeen caadadoodu waxay ahayd meeshii ay isleeyihiin aleelahay khaniima laga soo helayaa oo waa lagu guulaysanayaayoo haniimaa la qabsan doonaa way raacayaan nebiga sal lla lay slam meeshayse isleeyihiin balaa ka dhici balaayaa ka dhici doonta oo waa laysku ilka beeli doonaayo yacni waxaa laga yaabaa in khasaara ka yimaado yacni waxa weye meeshaasoo kale waa ka hadhayaan nebiga sal lla lay slam ma raacayaan marka waxay yidhaahdeen intay mid ka hadheen nebiga sal lla lay slam bay yidhahdeen tanaan rabnaa inaan raacno markaasa waxaa lagu yidhi nebiga sal ly slam waxaad ku waxay doonayaan hadalkii ilaahay inay beddelaane waxaad ku tidhaahdaan na raaci maysaan sidaana ilaahay baa yidhi saa ku dheh waa hadal ilaahay go-aan xagga ilahay ka soo fulay wey inaad naga hadhaan saas maanaa maxaa yeelay waxaa loo reebay yacni low kharajuu fiikum maa zaaduukum ilaa khabaalan way wala awdacuu khilaalakum yabquunakum alfitnata wa fiikum sammaacuuna lahu hadday idin raacaan fasaad unbay dhexdiinna ka abuurayaan khayr idinla raaci maayaan balaayay faafinayaan oo ciidankiibay jibinayaan idinkana waxaa idinku dhex jira qaar badan oo dhegaysanaya hadalkooda oo ama niyad sami u haya ama yacani waxa weye iskagaba kalsoon ama odayaal ay u ahaayeen qalo dhegaysan baa idinka mid ah saas daraaddeed inay idinka hadhaan bay maslaxadu ku jirtaa allah idin reebay dhahma saa ku dheebaan nebiga sal ly slm ayib maxalushaahidku marka waxa weeyaan waxay rabaan inay beddelaan hadalka ilaah yuriiduuna an yubadiluu kalaama allah hadalka ilaahay inay beddelaan bay rabaan kalaamka ilaahay inay beddelaan ay doonayaan waxa weeye waa kalaamka rabbi subxaana wa tacaala uu ku xugmiyey inay munaafiqiinta la reebo saas way macnaa ayb wa qowluu rabbi odhaadii subxaana wa tacaala uu yidhi watlu akhri maa uuxiya maa shayga uuxiya la waxyooday ilayka adiga min kitaabi rabbika oo rabbigaa kitaabkiisa ah akhri baa layidhi laa mubadila wax beddela ma jira likelimaatihi ilaahay kelimaadkiisa alla weedhihiisa erayooyinkiisa kitaabkiisa waxyiguu soo dejiyey wax bedeli kara ma jiree kudul dul akhri baa nabiga inuu yidhi salawatu rabbi wasalaamu calayh marka maxalushaahidku waxa weeyaan meesha laga deliishanayo aayadda laa mubaddila likelimaatihi kelimaadka ilaahay ee sharcigana wax bedeli kara ma jiro ilaa qiyaami saaca iyagaa xaq ah kelimaadka rabbi subxaana wa tacaala ee kawniga ana wax bedeli kara ma jiro oo hadduu rabbi wax xukumo xukumkiisa laa mucaqiba lixukmihi ninna kama daba tegi karo ninnana ma radin karo la raadda liqadaa'ih xukumkiisa ninna ma celin karo ninnana kama daba tegi karo oo yacni waxa weeyaan waxba kama samayn kara macna marka kelimaadka rabbi ee sharcigaana lama bedeli karo kelimaadka kawnigaana iyagana lama bedeli karo saas dayib intaa wuxuu kaga soo baxay ilaahay subxaana wa tacaala sifadiisa ah inuu sugo sifatu lkalaam sifatulkalaam inuu qowl leeyahay inuu nidde iyo dhawaaq leeyahay inuu kalaam leeyahay kulligeed way isku macno dhow yihiinoo rabbi subxaana wa tacaala wuu hadlaa hadalkiisana qur-aankaaba ka mid ah saas macanaa qur-aanku waa hadalkii rabbi subxana wa tacala xuruuftiisa iyo macaanidiisaba rabbi baa ku hadlay subxana wa tacaala malakul jibriilna dowrkiisu wuxuu ahaa inuu ka soo qaaday alla subxaana wa tacaala nebi maxamedna soo gaadhsiiyey sal lla alay slam nebi maxamedna dawrkuu ku lahaa waxay ahayd keliyata inuu soo gudbiyey ummadda soo gaadhsiiyey uuna u sharxay wixii macno ahee ka qarsoonaan lahaa macna saas weeyaan ayib ee xuruufta iyo macaanida midna ma ay laha malku jibriilnan ma leh nebiguna ma laha salawaatu rabbi wasalaamu calayh ee rabbi baa iska leh subxana watacala saas weyaan wa qowluhu waxay yidhaahdaan shubhada u geystay inay dhahaan alla subxaana wa tacaala hadal laguma sheegi karo waxay yidhahdeen hadal sawd iyo cod iyo xuruuf leh wuxuu ka suuroobi karaa bay dhaheen carab iyo af iyo hanqalaal iyo waxyaalaha isdaba dhigeen wax hadli kara ee hadal noocaasoo kalea ku hadli karaa laabudda waa inuu af yeesho waa inuu carab yeesho waa inuu hanqalaal yeesho bishimo yeesho waxaasay akhriyeen ilaahayna subxaana wa tacaala waxaa laguma tilmaami karo way khaldameen oo waxay ku khaldameen allah subxaana wa tacaala iyo addoommadiisay horta isaga qiyaas qaateen waa midda koowaad midda labaad weeyaane shubhadoodu min al asaasba waa baatil oo shaykas shayga hadlayaay qasab ma aha inuu intaa leeyahay isagoon intaa midna lahayn buu hadli matalan waxaa sugan rasuulkeenna sal lla alay wasalam maka markuu joogay inuu dhagax la hadli jiray dhagaxa soo ma dhagaxu ma af buu leeyahay oo mucarab buu leeyahay maya haddana wuu hadlay hadal la maqlayuu ku hadli jiray waxaa sugan nebigu sal lla alay slam markuu madiine tegey markii hore intaan mimbarka loo samaynin geed buu nebigu fuuli jiray oo isku taagi jiray oo uu dadka ugu khudbayn jiray markuu mimbarka samaystay oo geedkii uu ka wareegay sawd ay maqlayaan saxaabadu ridwaanullaahi calayhim buu geedkii sawdeeyey marka laazim ma aha wax kastoo sawdaynaya inuu af iyo carab iyo yani bishimo iyo yeesho laazim ma aha saas way waxaan intaa midnan ahayn baa laayaa hadli kara hadduu makhluuqii sidaa yahay marka khaaliqii maxaa umalayna marka akasjirta marka waa shubha baadila shubha min asaasiha aan waxba ka jirin maana alla subxaana watacaala tacaala waa hadlaa hadalkiisuna waa mid laa'iqu ah markuu hadlayana hadalkiisu ka makhluuqa marnaba ilaahay subxana wa tacala hadalkiisu uma dhigman lamidna maaha macna ayib inuusan la mid ahayna waxaa ku tusaya maalan qur-aanka alla subxaana wa tacaala markuu soo dejiyey wuxuu ku soo dejiyey luqatulcarab carab raggeedii ugu fasaaxo badnaa ugu balaaqo badnaa xilli waxauu qur-aanku soo degay carabta caalamkeeda uu haysto ninka fasaaxada iyo balaaqada leh ragga gabya iyo ragga murtida leh iyo ragga balaaqada leh baa haystay taasaa la isugu faani jiray oo suuqyo waaweyn oo la yibaataa jiray oo lagu tartamo rabbigii subxaana wa tacaala qur luqada carabiga ku soo dejiyey taxaddi buu ku sameeyey wuxuu ku yidhi waxaad la kaalaydaan haddaad awood leedihiin insi iyo jinni intaad isu tagtaan qur-aankan oo kale la imaaddaa leeyahy waa la imaan kari waaya laanna qur-aanku qudro makhluuq waa ka sarreeyaa saasay macnaa awooddooda ma leh way kari waayeen waa laga soo socda waxaa la yidhi waxaad la timaadaan suurad qur-aankaoo kale a ah keenaa le suuradda ugu yar mid la mida keena ma aha siday leeyihiin muctasiladu ilaahay baa qalbigooda ka leexiyey oo iskumaba ayna daynba maya rag baa isku dayey inay la yimaadaan laakiin way ku fashilmeen rag baa intay dhaheen qur-aanka maxamed oo kale aan la imaanaynaa baa waxay ka dhaqaaqeen wax aad moodayso caruur af baranaysa carruur af haddaaqa carruurtaoo kaleed waxaad moodayso bay ka dhaqaaqeen qur-aanka maxamed oo kale aan la imaanana intay dheh marka saas wey waa isku dayeen laakiin waxba waa ku fashilmeen saas wey manaa ma la imaan karo lalama imaan karo marka taasi waxay kutusaysaa rabbi hadalkiisa subxaana wa tacaala iyo hadalka makhluuqu inuusan isku mid ahayn saas wey mana gaarhi karaan makhluuqu rabbi hadalkiisa subxana wa tacala maxaa yl waa sifo ilahi leeyahy subxana wa tacaala oo kaamila wey iyaguna sifadoodu waa naaqis ayb wa qowluhu rabbi odhaadi subxana wa tacala u yidhi halkan wuxuu ka guda gelayaa qur-aanka inuu xagga ilaahay ka soo degay oo uusan nebigu jeefkiisa kala imaanin buu doonayaa inuu taqriiriyo saas weyaan inuu xagga ilaahay ka soo degay qur-aanku xagga ilaahay buu ka soo degay marka la yidhahdo macnaha rabbi baa iskale rabbi baa subxaana wa tacaala iyuu sifadiisa yahay qur-aanku dayib qur-aanku muxuu yahay waxay ka mid tahay masaa-ishii aad khilaafka faraha badan uu ka dhacay cusuurtii yani taqriiban bacda asalaf ridwaan calayh niman muctasile la yidhaahdo ayaa yani ama fii ayaami salaf maalmihii salafka laftooda culimadii salafku ay noolaayeen bay ahayd niman muctasile layidhahda waxay tabaniyeen mabda' la yidhaahdo qur-aanku waa makhluuq qur-aanku waa makhluuq mabda'aasay tabaniyeen qur-aanku waa makhluuq markay tabaniyeen baa waxay ku qanciyeen madaxdii muslimiinta inuu qur-aanku makhluuq yahay nimankii cabbaasiyiinta madaxdoodii bay ku qanciyeen markaasay haddana weliba waxay ka sii dhaliyeen in culimmada muslimiinta ee adduunka joogta la imtixaano nin walba mar inta loo yeedho oo ninkii diida qur-aanku inuu makhluuq yahay in la ciqaabo wax la dilo wax la xabiso wax la garaaco laga dhigo marka waa fitnada la yidhahdo fitnatu khalqi اlqur'aan fitno waxay ahayd soo baxday cusuurtii alimaam albukhaari iyo imaam axmed iyo ay noolaayeen alimaam shaafici iyo waktigaas soo baxday macna ilaa wakhti dhow bay soo gaadhay waana fitnada rag fara badan oo culimmada ka mida loo dilay alimaamu axmed calayhi raxmat ullah uu muddo dheer u xidhnaa oo jirdil fara badan lagu sameeyey ragna waa iska tawriyaysteen oo markay arkeen in laisciqaabahayo bay yacnii afka waxay ka dheheen waxaan qalbigooda ku jira si ay u fakadaan saas macana marka rag baa sumuuday oo adkaystay oo dul qaatay oo uu ka mid ahaa ugu caansanaa alimaamu axmed calayhi raxmat ullah waana meesha uu kula baxay imaamu ahli sunna waljamaaca imaamu ahlisunna waljamaca xaalad raggu wada baqeen rag badan ay baqeen buu macnaha waxa weyaan maaragtay isagu adkaystay ilaahayna subxana wa tacala ummadda waa ku badbaadiyey saas wey maanaa waxaa la yidhahdaa laba maalmood buu rabbi subxaana wa tacaala maalintii ay carabi ridowday rabbi diinta wuxuu ku xifdiyey abubakri sidiiq iyo mowqifkuu qaatay maalinkii labaadna waxayd maalinkay muctazilo madaxda saamaysay oo khalqulqur'aan fitnadeedu ay timidna ilaahay ummadda diinteeda wuxuu ku xifdiyey mowqifkii imaamu axmed calayhi raxmat ullah saas wey maanaa ayib marka qur-aanku makhluuq ma aha waa sifo ilaahi subxana wa tacala waa hadalkii rabbi subxaana wa tacala ruuxuu yidhahdo qur-aanku waa makhluuq waa gaaloobaya waa halisteeda leeda macna ayb kutub dhan bay culimadu ka alifeen culimadii salafka wa qowluu rabbi wadhahdii subxaana wa tacala uu yidhi ina hada alqur'aana qur'aankani yaqusu wuu qisaynayaa calaa bani israa'iila reer bani israa'iil dushooda wuxuu ga qisaynaya aktar aladii kii intiisa badan hum iyagu fiihi dhexdiisa yakhtalifuuna yakhtalifuuna isku khilaafsan yihiin waxay isku khilaafsanaayeen intiisa badan buu qur-aanku uga warramayaa barbir subxana wa tacala taas waxyaalo badanoo isku diidanaayeen maxaa saxa maxaa khalad oo ay ku qaybsameen buu qur-aanku u sheegay ree bani israa'iil maalan waxyaalaha ay aada isugu khilaafeen waxaa ka mida ah, maalan nebi ciise calayhi salaam muxuu ahaa maala yahuudi waxay yidhaahdeen calayhim lacaa'inullah waxay yidhaahdeen waladu zinu ahaa meel bay kaga dhaceen nasaarana quluwi bay ku sameeyeenoo waxay yidhaahdeen wiil ilaahay buu ahaa soo kaaf iyo kale dheeri maaha nin le wiil ilaahay waa ama waaba ilaah iyo mid taagan yacni waxa weeyaan ilmazinuu ahaaba sharciba kuma dhalaninba allah subxaanah wa tacaala marka sharcigan uu soo dejiyey nebi maxamed loo soo dhiibay sal lla alay wasalam waxyaalahay isku haysteen ee uu u caddeeyey qur-aanku ayuu ka mid yahay nebi ciise muxuu ahaa qur-aanku meelo aayado fara badan baa lagaga hadlay ilaa waxaa laga soo bilaabay hooyadii maryam calayhi sala hooyadii maryam yani dhalashadeedii baa laga soo bilaabay say ku dhalatay xaggay ku kortay yani waxa weye say ku uurqaaday say ku dhashay xaggay ku dhashay yani waxa weye wixii taariikhdii baa la soo waday see buu ku koray ilaa markii dambe yani waxa weye waxyigii ilaahay u waxyooday subxaana wa tacala waxyaabuu qaban jiray buu qur-aanku ku xeel dheeraaday sababku waxa weeyaan waa waxyaalihii reer bani israa'iil ay isku khilaafeen mid ka midoo qur-aanku uga qisoonayo sida saxda arrintu ay tahay macnaha saas weyan labada qolee khaldamay ayaa la saxaya dayib marka maxalushaahidku waxa weeyaan ina haada alqur'aana yaqusu wuu qisoonaya qisadu wax la sheego wey maadaama qur'aankii uu qisoonayo qisadu macnaha waa kalaam waa hadal saas manaa marka waa sifatu alkalaam bay macnaha raacsantay tii hore raacsantay ayib aayaddanaa marka waxaa ka bilaabanaya hadda inoo soo socota qur-aanku inuu xagga ilaahay ka soo degay subxaana wa tacaala rabbi wuxuu yidhi wahaadaa kani kitaabun kitaab weye anzalnaahu oon soo dejinnay mubaarakun oo la barakeeyey khayrkiisa la badiyey wey anzalnaahu waan soo dejinnay halkaas wey meesha laga deliishanay low anzalnaa haddaan soo dejin lahayn bu rabbi yidhi subxana wa tacaala haada alqur'aana qur'aankan haddaan dejin lahayn calaa jabalin buur dusheed haddaan ku dejin lahayn la ra'ayta waad arki lahayd buurta iyadaa khaashican xaalu yahay mid khushuucsan buurkaas oo aada u khushuucsan mutasadican oo dildilaacaya min khashyat illaah ilaahay cabsidiisa daraaddeed isagoo la dildilaacay isagoo la jeexjeexmo la dildilaacaya baad arkale yacni culayska uu qur-aanku leeyahy innaa sanulqi calayka qawlan haqiilan baa layidhi subxana wa tacaala waa culus yahay laakiin bini aadamka oo iska qalbi qalabsan iska qalbi adag oo qalbigiisu xataa dhagaxa ka adagyahay marka qaarkood ficlan dhagax qalbigu mar hadduu ingego ama uu qallafo ama adkaado marmar buu dhagaxa ka adagya saas macana uma qasad quluubukum min bacdi dalika hiya kalxijaarati aw ashaddu qaswa buu alla yidhi subxana wa tacala dhagaxyaan oo kaley noqotay siday quluubtiinnu u adkaatay bal waaba ka sii daran tahay yihi subxana wa tacala maxaa yeele dhagaxyaanta qaar baa ilaahay subxaana wa tacaala dikrigii ilaahay cabsidiisa daraaddeed yacani buur dusheed uga soo dhaca qaar baa dildillaaca qaar bay biyo ka burqadaan cabsi ilaahay uu ka qabo subxana wa tacaala daraaddeed laakiin qalbigiinnu intaa midna laguma hayo dhagaxa marka waa ka adag marka buur dusheed haddii qur-aankan lagu dejin lahaa buurtu waa dildilaaci lahay cudhayska uu qur-aanku leeyahay macnaha uu ka hadlayo waxyaaluhu sawirayo yacni xaaladduu ka sheekaynayo yani waxa weyaan waa culus tahay ma fududa maxalushaahidku marka waxa weeyaan low anzalna hada alqur'aana qur-aankan inuu xagga ilahay ka soo dego alla soo dejiyey bay ku tusaysaa ayib wa qowluu rabbi odhaahday subxana wa tacala uu yidhi waidaa badalnaa haddii aan bedelno aayatan aayad haddaan bedelno makaana aayatin aayad kale booskeed haddaan ku bedelno walxaal allaahu alla yaclamu uu ogyahay bimaa yunazilu wuxuu soo dejinayo isagoo og wuxuu soo dejinayo alla subxaana wa tacaala hadduu aayad intuu bedelo mid kale ku soo bedelo qaaluu waxay odhanayaan innamaa anta adigu muftarin been abuurtaata marniyo waxaan adigan baa badbedelanayoo ilaahayna waad ku masabidanaysaayo been yacni eh, waad ku been abuuranaysaa bal iska dhaaf saas maaha arrinku inuu nebigu sal lla alay sl allah ku been abuurta maahee akaruhum intooda badani laa yaclamuuna waxba ma garanayaan waa jaahiliin aan waxba ogeyn weeyaan buu rabbi ku tilmaamaya subxana wa tacala yani waidaa badalnaa aayatan makaana aaya macnaha waxay tilmaamaysaa nasqigii oo waxay odhan jireen rasuulku sal alay slam ilan qur-aanku markuu degayay aayaddaa soo degaysa wakhti bay jiraysaa waa la akhrinayaa axkaamteedaa la dhegaysanayaa waa la bedelaya aayad kalaa booskeedii lagu soo bedelaya xukumkii mid ka gedisan xambaarsan saas caawidadaa soo degaysa wakhti bay jiraysaa waa la akhrinayaa axkaamteedaa la dhegaysanayaa waa la beddelayaa aayad kale booskeedii lagu soo beddelayaa xukumkii mid ka gedisan xambaarsan saasi macna waxaa laga yaabaa xukumkii tii hore ay sheegaysay in la fududeeyey waxaa laga yaabaa xukumkii tii hore ay sheegaysay mid ka yara adag ka culus inay midda dambe xambaarsan tahay marka naskhigii iyo isbeddelkii waxyiga ku dhacay imaanshihiisa iyo qur-aanka bay yahuudi waxay yidhahdeen war adaa jeebkaaga kala imaanaya waa waxaad adugu la imaanayso ilaahayna marka ad ilaahay baa ii sheegayd aad ku haysta wey macanaha saasay rabbilahi subxana wa tacala marka maxalushaahidku waxa weye waidaa badalnaa aayatan makaana aaya cidda wax kale bedelaysay aayad intay meesha ka saarto aayad kale booskeeda gelinaysa waa alla subxana wa tacaala ma aha rasuulka sal ly waslam isagu awooddaa ma leh ayib waidaa badalnaa aayatan makaana aaya haddaan aayad aayad booskeed ku bedelno wallaahu aclamu bima yunazilu iyadoo alla uu ogyahay wuxuu soo dejinayo markii horena wuxuu soo dejiyey xikmad buu ku soo dejiyey markan dambena bedeliddu xikmad wey saas maanaa aayadda hore soo deg marka hore soo degtay waxaa loogu talagalayba oo ilaahay uu soo dejiyey wakhtigaa mucayanka inay qaadato bas kadibna rabbi waa bedelay subxana wa tacala dayib naskigii marka wuxuu ku ekaa dhimashadii nebiga sal lla ly slam nebigu markuu geeriyoonayo sal lla alay wasalam waxyigii waa dhammaystirmay waa isxidhay markaas geerida nebiga sal ly slam kadib cid kaloo wax bedeli karta mar jirto oo markaa yani aayad meel ka saari karta mid kale ku bedeli karta xadiid nasakhi karta mid kale keeni karta ma jirto khalaas marka waa dhammaystirmay qur'aanka iyo waxyiguba wuxuu markaa usoo degay qaab ilaa qiyaami saaca loogu talagalay inuu adduunka markaa isagu uu macnaha maamulo oo waxba laga bedelin macnaha ayib wallahu aclam bima yunazilu qaaluu waxay odhanayaan inamaa anta adigu muftarin baa tahay bal aktaruhum intooda badan baan laa yaclamuuna waxba ogeyn bu rabbi subxana wa tacala qul waxaad tidhahdaa nebi ow nazalahu waxaa soo dedejiyey qur'aankan ruuxulqudusi ruuxdii dahirayd waa malku jibriil ruuxulqudus waa ruux dahiran waxay ka dahiran tahay yacni xumaan oo dhan waxaa kaloo ka dahiran tahay khiyaanada yacni innahu la qawlu rasuulin amiin soo ma ah khiyaano ma leh marka waa ruuxu muqadas a ah waay nazalahu waxaa soo dedejiyo xagga alle ka ka keenay qur'aankan ruuxulqudusi yaa min rabbika xagga rabbigaa ka soo dejiyey bilxaqi isagoo xaq ku dheehan liyuhabbita muxuu u soo dejiyey liyuhabbita inuu sugo daraaddeed alladiina kuwii aamanuu rumeeyey inuu sugo yacni qalbigooda sugo caqiidadooda u sugo yacni diintooda u sugo inuu sugo wa hudan hanuun iyo walbushraa bishaarayn lilmuslimiina uu yahay hanuun iyo bishaarona wuxuu u yahay dadka hoggaansamay ee qaatay qur-aanka marka waxaa soo dejiyey malakuljibriil ruuxulqudus ma asagaa jeebkiisa kala yimid maya waa dhaafsiisan yahi min rabbika xagga rabbigaabuu ka keenay macana saas weyaan isagu waa waasidho wey wa qawluu rabbi odhaadii subxaana wa tacala u yihi walaqad naclamu waan ognahay annahum iyagu yaquuluuna inay leeyihiin yacni gaaladii innamaa yucallimuhu waxaa muxamed baray qur-aankan waxaa baraya basharun binu aadan baa baray saasay leeyihin waa waxyaalahay nebiga ku dacayadeen bay ka mid tahay waxay dhahaan culimada mufasiriintu sheegaan nin yacni nebigu uu la fadhiisan jiray maka oo dadkan xirfadlayaasha ka mid ah, bay qurayshi markii uu nebigu sal alay lay uu qur-aanka la yimid oo ilaahay ku soo dejiyey baa dacaayaadkay faafiyaan waxaa ka mida ah si ay dadka iyo nebiga u kala caydhiyaan war waxaan uu sheegayo iyo qisooyinkan uu akhrinayo iyo waxaan uu sheeganayo waxaa baray nin hebel bashar baa baray bay dhaheen saas wey macnaha caqli xumadooday ka mid tahayoo ayagii fasaaxada iyo balaaqada yacni odayaasheeda ahaa lama imaan karaan haddana waxay leeyihin maxamed nin baa baray oo adumaad idinkumaad la timaadaan hadduu nin baray isagoo kale maad keentaan marka innamaa yucallimuhu basharun bay leeyihin bashar baa baray bay leeyihin bashar buu ka soo bartay rabbi wuxuu idhi subxaana wa tacaala lisaanu ladii kii luqadiisa ama carabkiisa yulxiduuna ay qur-aanka u leexinayaan ilayhi xaggiisa acjamiyun fasaaxo ma leh acjamiyun yacni waxa weeyaan waa cidda aan sida fasaaxada leh aan wax u sheegi karin baa acjami la yidhahda waa kala gedisan yihiin acjami iyo cajami siday culimmadu leeyihiin cajami haddii la yidhaahdo waxaa la yidhaahdaa hayru lcarabi waxaan carabi ahayn dadka aan luqada carabiga ku hadlin baa la yidhahdaa cajam la dhaha laakiin haddii acjamiyun la yidhaahdo waxaa la yidhahdaa man laa yufsix bilkalaam ciddan macnaha waxa weeyaan hadalka waxa qalbigiisa ku jira si fiican aan u cabiri karin baa la yidhahdaa macnaha marka alla wuxu uhi subxana wa tacaala lisaanuladii midka carabkiisa luqadiisaa laga wadaa yulxiduuna ay u leexinayaan ilayhi xaggiisa ay wax u leexinayaani acjamiyun waaba midaan wax caddaysan karin waay fasaaxaba ma leh wa haadaakanna qur-aankanina lisaanun waa waa yacni waa lisaan waa luuqad wey carabiyun oo carabi ah mubiinun oo cad waxna caddaynaya soo kaaf iyo galdheeri dheeri maaha yacni lisaan carabi ah fasaaxo meeshay ugu dambaysa ka gaadhsa balaaqadu meeshay ku dhammaanaysay maraya oo iyagii la iimaan kari waayeen baa waxaa keenay bay leeyihiin mid aan waxbaba caddaysan karinba waxna dantiisa ma caddaysan karo waxa qalbigiisa ku jira ma caddaysan karo qur-aankanuna maxamed baray bay leeyihiin waa waxaan iskeeni karayn wey macnaha saas wey waxaan iskeeni karayn marka yacnii nindaad qaaday xumbe cuskay un weye mar waxay ku dhufanayaan waa saaxir socon mayso saaxirnimadu war ninkan saaxirnimo laguma aqoonin mar waxay odhanayaan waa kaahin oo jinku la saqaysta war ninkan waa la yaqaanaa kaahinnimadu waa waalan yahay oo isagaaba idinku miyir qabee dadweynihii ma dhegaysan karaan mar kale meel kale la derderiyo waxay leeyihiin war maye annagaa ogoo meel buu ka soo bartaa oo ayuu ka soo bartaa hebel oo waxba ma caddaysan karo isagaaban yacani waxa weeye fasaaxo lahayn marka meel alle meeshay aadaanba waa ka soo xidhmaysaa leanna beentu say soomaalidu yidhahdaan yani hal lug bay leedahay lugta haddii la qabto socod ma leh wixii yani muddo yar bay socon kartaa wixii dacaayad iyo been ah ma sii daa'imi karo macnaha saas weyaan ayib wa qawlu halkaa marka wuxuu kaga soo baxay inuu qur-aanku yahay xagga ilahay inuu ka soo degay subxana wa tacaala basharna uusan la imaanin saas maanaha qur-aanka in lagu tilmaamo luuqa bashar inuu yahay ama luuqa makhluuq inuu yahay saan soo sheegnayba waa arrin yani waxa weeyaan sida culimada salafku ay leeyihiin kutub badanna ka alifeen gaalnimo ruuxa gaadhsiin karta way maanaha saas ayib halkan wuxuu ka gudagelayaa caqiide ka mida ah, caqaa'idda ahlusunna waljamaaca oo ah maalinta qiyaamada in rabbi ay arki doonaan dadka muminiinti aqiidadaas iyo adiladeedii buu halka gudagelaya ayib wa qowluhu ilahay odhaadiis subxana wa tacaala uu yihi wujuuhun wajiyaal yowma-idin maalinkaa waa maalinta qiyaamade naadiratun midii iftiimaysa ah, wey waa mid barwaaqaysatay oo barwaaqadii baa wejiga ka muuqata ilaa rabbihaa rabbigaa rabbigeed xaggiisana naadiratun mid fiirinaysa wey macnaha wejigu markuu barwaaqaysto oo ifayo barwaaqo daraaddeed baa la yidhahdaa yaani nadaaratlwajhi kaasaa la dhahay waa wejiyada dadka mu'miniinta ah maalintii qiyaamada way ifayaan rabbigeedna way fiirinaysaa wejiyadaas way fiirinaysaa oo rabbi bay arkayaan dadka mu'miniintii ayib jannada marka la geeyo dadka mu'miniinta ah aakharo nicmooyinka yaalla iyo barwaaqada yaalla waxaa ugu qiimo badan aragtida ilaahay subxaana wa tacaala saas wey waxa kaloo dhan xataa jannada barwaaqada taallaaye marka ilaahay fiiradiisa addoommadu ay arkayaan loo fiiriyo wax yar bay noqon wax ka fiican ama ka barwaaqa badan ama ka raaxa badan oo ahlu jannada la siiyo ma jiro alla fiirintiisa subxana wa tacaala ay fiiriyaan oo ay arkaan macna saas weyaan wujuuhun yowmaidin naadiratun ilaa rabbiha naadira waxay dhaheen taqaanaan qolyaha muctasilada iyo qolyaha la socdee diiday in ilaahay aakhara lagu arki doono waxay yidhaahdeen waxaa laga wadaa naadiratun ilaa rabbiha naadira way sugaysaa bay dhaheen oo kelimatu nadara ayaa waxay waxaa loo isticmaalaa luqada carabiga fiirada ishana waa loo isticmaalaa sugiddana waa loo isticmaalaa laakiin way kala gedisan tahay markii waxa ka dambeeya xarafka ka dambeeya uu ilaa noqdo waa uun ish araggeeda loo isticmaala nadara ilaa fulaan baa la odhanaya khaasatan inay isha fiiradeedii tahay oyna sugid ahayn waxaa sii muujinaya weji baa meesha lagu sheegay soo ma wujuuhun yowma-idin naadiratun ilaa rabbiha naadira weji baa la sheegay wejiguna waa meeshii yacnii ishii wax lagu fiirinayay baa macnaha ku taalla wey waa qaraa'in muujinaysa iyo axaadiista nebiga sal ly slam oo sii caddaysay iyo qur-aanka ayado kale macnaha calal araa'iki bay ahaadeen buu rabbi yihi subxana wa tacaala calal araa'iki sariiraha dushooday ahaadeen yanduruuna xaale ay yihiin kuwa fiirinaya maxay fiirinayaan waa dadkii ahlu jannada ah sariirihii bay ku dul sugan yihiin iyagoo fiirinaya maxay fiirinayaan waxay fiirinayaan mafcuulkii waa la gooyey waxaa loo gooyey bay leeyihiin liyacumma inuu camimo waxyaalo badan inay soo galaan nicmada la siiye jannada lagu siiyey bay fiirinayaan ayagiibaa isfiirinaya rabbigood bay fiirinayaan kulli way soo gelaysaan saas man yanduruuna saas ayb wa qowluhu ilahi odhaadi subxaana wa tacaala uu yidhi liladiina axsanuu alxusnaa wa ziyaada liladiina kuwii waxaa u sugnaaday axsanuu wanaagga sameeyey alxusnaa tii ugu wanaag badnayd bay leeyihin almahuubata alxusnaa tii ugu wanaagga badnayd bay leeyihin wa ziyaadatunna way leeyihiin dheeraad kuwa wanaagga la yimid oo adduunka intay joogeen samaanta iyo wanaagga soo shaqaystay ilaahay agtii waxay ku leeyihiin alxusnaa waa jannadii midda ugu wanaagga badan waa jannadii jannada keliya ma ahe dheeraadna waa leeyihi wa ziyaada siyaadada jannada dheeraadka ka a ah maxay tahay xadiidka nebigaa fasiray salawaatu rabbi wasalaamu calayh xadiidka ku soo arooray saxiixi muslimka yuu nebigu ku fasiray sal lla alay wasalam annadaru ilaa wajhi illaahi tabaaraka wa tacaala fiiro ilaahay la fiiriyo weeye oo ay mu'miniintu fiiriyaan siyaadada dheeraadka ka ah jannada gelitaankeeda jannadu waa abaalgud laakiin waxaa siyaado oo loogu darayaa dadka jannada galay inay rabbigood fiiriyaan subxana wa tacala oo ay arkaan wey macnaha ayb wa qowluhu rabbi odhaadii subxaana wa tacaala uu yidhi lahum waxaa u sugnaaday dadka jannada galay maa yashaa'uuna waxay doonaan ayay fiihaa jannada dhexeeda ku leeyihin barwaaqo nooc alla noocay naftoodu doonto waladaynaa ag jannada waxa ahaaday bu rabbilahi subxana wa tacaala masiidun siyaado dheeraad jannada dhexeeda waxay doonaan bay ku leeyihiin laakiin waxay dooneen wax ka siyaadsanee jannada ku haysteen baa annaga ag jannadoon u haynaabu rabbilahi subxana wa tacala dadka muminiinta taana waxay ku fasireen culimmada tafsiirku wa ziyaadatun hore macnaha uu nebigu ku fasiray oo ah inay tahay ilaahay aragtidiisa subxana wa tacala iyo fiiradiisa ay fiirinayaan macnaha saas weya waladaynaa masiidun iyadana macnahaasaa lagu fasiray marka waxay tilmaamaysaa rabbi aragtiisa subxana wa tacaala la arko axaadiista nebigana sal alay wasalam waslam way inoogu imaan doontaa inuu nebigu sal alay lay waslam la weydiiyey hal naraa rabbanaa rabbiganaga ma arki doonaa baa le nebigu markaasuu nebigu wuxu uhi sal lla lay wasalam dayaxa oo dhammaystiran afar afari tobnaad jooga ma ka shakinaysaan ama ma isku cidhiidhiyaysaan araggiis maya bay dheheen sidaasoo kale aad rabbigiin u arkaysaan buu nebigu yihi salawatu rabbi wasalaamu calayh sidaad tabtaasoo kale baad rabbigiin u arkaysaan macnaha ilaahay sida qabarka uma yaallo rabbi iyo qabarka layskuma shabahayo dayaxa laskuma waxaa laysku shabahayaa aragtida aan qabarka arkayno iyo aragtida aan maalintii qiyama alla arki doono labada aragtiyood baa isku mid ah labadaasaa isshabaha macnaa oo sidaa ay u muuqateen qarsoodi ayna ugu jirin dhankaasay iskala mid yihiin macnaa rabbigiin baad arki doontaan buu nabi nabigu salawatu rabbi wasalaamu calayh alimaamu shaafici calayhi raxmat ullah wuxuu u deliishaday in ilaahay maalintii qiyaamada la arkayo aayadda ah kallaa innahum can rabbihim yowmaidin lamaxjuubuun gaaladu maalinta qiyaamada rabbigood waa laga xijaabi ciqaab baana looga dhigayaa ilaahay in laga xijaabo araggiisa haddii gaaladii lagu ciqaabay in ilaahay laga xijaabo soo mu'miniinta in loogu raaxeeyo loogu nimceeyo inay ilaahay arkaan ma ah saas u deliisheeda saas daraaddeed baa waxay yidhaahdaan qolada ku tagtay inaan ilaahay la arkaynin waxaa laga yaabaa in ciqaab looga dhigo ilaahay subxaana wa tacaala in laga xijaabo saas weyaan maxaa yeelay caqiido muhim ah oo aada iyo aada muhim u ah oo kitaabkii sunnada kusoo aroortay bay inkireen ayib wuxuu yihi marka sheekhu intaa markuu inoo soo dhameeyey haada albaabu baabkani fii kitaabi illaahi kitaabka ilaahay dhexdiisa katiirun waa ku badan yahay baabkani waa kee waa baabul asmaa wasifaat aayaadka ku tusaya ilaahay magacyihiisa iyo sifaatkiisu aad bay u badan yihiin qur-aanka ugu badan yihin bal waxaa yar intaad aayad akhrido inaadan sifo ilaahay ka dhex helin waa yarta aad bay u yarta saas way sifaadka iyo asmaada ila aad bay qur-aanka ugu badan yahay ayib wuxuu yidhi man tadabbara ruuxii u fiirfiirsada alqur'aana qur-aankii ruuxii u fiirfiirsadoo dhuuxa macnihiisa daaliban xaalo uu yahay mid raadinaya lilhudaa hanuun minhu qur'aanka ka raadinaya tabayana waxaa caddaanaya lahu isaga dariiqulxaqi xaqa jidkiisa uu caddaanayo ninkii qur'aanka intuu akhriyo si deggan u akhriya macnihiisa dhuuxa u fiirsada isagoo hanuun doonaya wuxuu ka wadaa hanuun doonaya haddii intaad madhab meel dhigatay waxbaa meel ku yaalla qur-aanka waxaad u akhrinaysaa wixii aad meel dhigatay inaad uga hesho qiil hanuun doon ma tihid markaas saas macana waa meeshay yidhahdaan yaani waxaa ka mid a madaahibta firaqa waxaa ka mid a waxay yidhaahdaan masalan ictaqid uma istadil bay dhahaan marka hore horta caqiide marka kadibna caqiidadaad meel dhigatay deliil u raadi marka nusuustii qur-aanka soo luqunji baadh sunnadii axaadiistii soo luqunji baadh luqunta soo qaba soo leexi si aad ugu leexiso caqiidadaadii aad meel dhigatay adugu ahlusunna waljamaca laakiin saas maaha intaadan caqiidaynin deliil raadi way markaad deliilka raadiso kadib oo deliilka hesho deliilku wuxuu ku tusay caqiidee laakiin intaad wax meel sii dhigato diinta waxaad meel dhigatay ha usoo macnaha waxa weeyaan ha usoo leexinin oo ha ku qasbin macnaha sidaas weyaan marka daaliban lilhudaa markaad qur-aanka hanuun ka raadinayso waa inaad hanuun doon tahay ee aadan hawadaada doonaynin saas way macnaha saasuu ugu xidhayaa sheeku intaa wuxuu kaga soo baxay marka aayaadkii ku tusayay ilaahay subxana wa tacaala sifaadkiisa haddana halkan wuxuu ka gelayaa axaadiistii nebiga sal alla alay waslam leanna axaadiistu waxay fasiraysaa qur-aanka wuxuu rabaa inuu sheekhu inoo sheego qur-aanka iyo sunnaduba inay isku waafaqday ilaahay subxaana wa tacaala sifaadkiisa in loo daayo sidoo kale ijmaaci salafku isaguna saasuu ahaa ayib wuxuu yidhi faslun fii sunnati rasuuli rasuulillahi sal lla alay sl nabiga sunnadiisa wuxuu yidhi humma kadib saasay leedahay yacni siyaada ma jirtaa wax ma la ii laaban yahay wax ma la iigu darhayaa bay ku haynaysaa wax alla wixii loogu talagalay in lagu gurana waa lagu guro waxba uma laabna ayaduna weli waxay taagan tahay waan dhimanahaye wax ma ii laaban yahay xataa yadaca ilaa uu ka dhigo rabbu alcizati cizada midka u saaxiibkiih fiihaa dhexdeeda rijlahu lugtiisa ilaa uu saaro ilaa uu lugta alla saaro lugtiisa saaro subxana wa tacaala ayb wa fii riwaayatin waxay ahayd calayhaa dusheeda ilaa uu qadamahu uu gomadiisa saaro alla subxana wa tacaala fayanzawii markaasuu dunmayaa bacduhaa qaarkeed ilaa bacdin qaarka kaluu u dunmayaa way isku dhowaanaysa way isku ururi fa taquulu markaasaa waxay odhanaysaa qad qad yani bas bas wey macana yani waan buuxsamay waa buuxsamay xasbi xasbi oo kale wey mana saas weyaan macnaheedu waxa weeye sifada hadda wuxuu doonayaa xadiisku wuxuu tilmaamayaa naarta jahannama inay ka weyn tahay inta loogu talagalay in lagu cadaabo markii intii loogu talagelay la geliyo bay weli waxay leedahay wax ma ii laaban yahay ilaa allah subxaana wa tacaala uu cagta dusha ka saaro cagtiisa uu saaro ama goomadiisa saaro markaasay isku ururaysaa oo isu dulmaysaa oo ay macnaa waxway buuxsamaysaa markaasa leeda basmi waxba iima laabnaan marka maxalushaahidku waxa weeyaan alle oo lagu tilmaamo subxaana wa tacaala yacni rijli lagu tilmaamo lug oo weliba qadam iyo gomad lagu tilmaamo waa sifaadkiisa ka mid tahay sida yad iyo gacanba loogu tilmaamay oo axaadiista qaarkood far loogu tilmaamay sidaasoo kaleeto ayaa qadam waa min sifaati daat bay ka mid tahay sifaatka daatada ilahi bay ka mid tahay subxana wa tacala marka lugtiisa iyo gomadiisu lamid ma aha midda makhluuq oo kale waa ka gedisan tahay qaطcan waa mid isaga u qalanta alla subxaana wa tacaala cadamadiisa iyo weynankiisa uqalanta qaabkay u taallidi kayfiyadeedana aynaan garanaynin saasuu macnaha xadiidku waa xadiid bukhaari iyo muslim baa soo saaray min xadiidi anas anas bin maalik ayaa xadiiska laga wariya ayb way qowluhu nabigu odhahdiisa sal alay wasalam uu yidhi yaquulu allahu alla wuxuu odhanayaa tacaala korhaye yaa aadamu aadamow fayaquulu markaasaa wuxuu odhanaya aadam labayka wasacdayka sacdayka yacni waanku yeelay way labayka wasacdayka labada kelimo mid walba aslu ishtiqaaqeeda yani waxaa la yidhahdaa waa masaadir loogu talagalay takraar inay faa'iidayso laakiin hadda markay sidan issaareen waxaa laga wadaa uun meeshaan inagu ka dhahno hee hebelow hee markaad yani ruux kuu dhawaaqay ajiibayso kaleeto labayka wa sacdayka waan ku ajiibay fa yunaadii markaasuu dhawaaqayaa alle wuxuu u dhawaaqayaa aadam bisawtin sawd buu ugu dhawaaqayaa markaa xadiiskan sheegayna hadalka ilaahay inuu sawd leeyahay xadiiskaasaa sheegay bisawtin buu ugu dhawaaqayaa oo wuxuu leeyahay ina allaha alle ya'muruka wuxuu ku amrayaa an tukhrija inaad saarto min duriyatika caruurtaada inaad ka soo bixiso bachan kuwa la saaray ila naari naarta loo saaray naartu ciddii loogu talagalay inay galaan oo caruurtaada inaad ka soo bixiso buu ilaahay ku farayaa ka soo saar baa loonaya nebi aadam carruurtaada waa aakhara marka la taga wey qiyaamada la joogo ayaa nebi aadam calayhi wacalaa nabiyina asalaatu wasalaam ilahay wuxuu ku odhanayaa carruurtaada qeybtii naarta loogu talagalay ka soo bixi soo soc ka soo madh baa la odhanaya xadiisku marka intaas inoogu gaabiyey laakiin dhamaystirkiisu wuxuu ahaa markaasuu odhanayaa rabbi minkam ilaahow intee inteen soo saaraa boqolkiiba intee way macnaha markaasuu rabbi wuxuu odhanaya subxaana wa tacaala min kulli alfin tiscu mi'atin wa tiscun wa tiscuun kunkiiba waxaad ka soo saartaa sagaal boqol iyo sagaashan iyo sagaal ruux soo saarta hal ruux baa marka kunkiiba iyo cadaabka badbaadaya inta kaleeto cadaabka gelaya waa maalinkuu nebigu uri sal lla alay wasalam dadka dhallinyaradii macnaa waxa weeye ay ciraysanayaan silada saala daradeed oo kuwii uurka lahaa ay ilmihii dhigayaan oo tii ilmaha wadatay ay ka carrayso ay halmaamayso yacni mashaakisha daagan daraaddeed marka qoladaas soo saar baa lagu noynaya nebi aadam calayhi wacalaa nabiyina asalaatu wassalaam marka xaalad fudud maaha ilaahay subxaana wa kuu badbaadayah inugu daro marka maxalushaahidka xadiisku waxa weeyaan fayunaadii yunaadii bisawtin ilaahay wuxuu u dhawaaqi nebi aadam oo wuxuu ugu dhawaaqayaa sawd uu maqlayo ilaahay inuu sawd leeyahay oo uu dhawaaqo oo uu hadlo wuu xadiisku inoo faa'iideeyey oo sifaadkii aayaadka qur-aanka ay inoo faa'iideeyeen macnaha ayuu isaguna faa'iideynaya sifadii ahayd sifatu nidaa waalkalaam tii buu faa'iideynayaa macnaha ayb wa qowlu xadiisku waa muttafaq bukhaariy muslim baa soo saareen wa qowluhu nabigu odhaaday sal ly slam uu yidhi maa minkum idinka mid ma aha min axadin ruux ilaa hadduu idinka mid yahay sayukallimuhu waxaa la hadli doonaa rabbuhu rabbigii baa la hadli doonaa ruux kastoo idinka miday rabbigii baa la hadli doonaa walaysa walxaal laysa uusan ahaanin baynahu wa baynahu turjumaan isagiiyo rabbigii isagoo aan wax afceliye u dhexaynin wax ah, idin kale afcelinayo ma jiro adiguna rabbigaa wuxuu ku leeyahy waad fahmi aduguna rabbigaana subxaanahu wa tacaala luuqaadkao dhan buu garanoo waxba kama qarsoono rabbi subxana wa tacaala wax idin kale afcelinaya ma jira marka ruux walba rabbigii buu la hadli doonaa is-hortaagi doonaa la xisaabtami doona wey macana saasuu nabigu yuri sal lla alay slam marka sayukallimuhu wey maclushaahidku sayukallimuhu rabbigii baa la hadli doonaa inuu rabbi hadal ku tilmaaman yahay addoommadiisu ay fahmaan oo xuruuf iyo sawd leh buu macnaha waxa weeyaan xadiisku faa'iideynaya wa qowluu nabigu odhaadihi sal lla lay waslam uu yidhi fii ruqyati almariidi ruuxa xanuunsanaya tufmadiisa marka lagu tufayo oo waxyaabaha lagu tufo ducooyinka lagu tufo ayuu nebigu sal lla lay wuxuu yidhi rabbuna allaahu aladii fi samaa'i taqadasa smuka rabbunaa rabbiganow rabbunaa rabbiganna allahu alla wey alladii kaasoo fi samaa'i xagga sare jira fi samaa'i haddaad samadii jurmiga lahayd ka dhigtana fiida bimacnaa calaa ka dhig cala asamaa'i samada korkeeda ahaaday taqadasa waxaa daahir noqday ismuka magacaaga magacaagaa nasahan oo ceeb iyo xumaan oo dhan daahirkaa ka fog amruka amruka arrinkaagu amarkaagu fi samaa'i buu ahaaday waalardi iyo dhulkaba dhulka iyo samada labadaba adaa ka taliya wey adaa iskale amarka kamaa sida raxmatuka naxariistaaduba fi samaa'i xagga sare ay u tahay oo samaawaadka naxariistaada laysugu naxariisto ijcal allah waxaad yeeshaa raxmataka naxariistaada fil ardi dhulka yeel oo naxariista ilayso dhulka ma taallo haa middan guud ee dhulka taalle lagama wadee addoonkan uu nebigu ku tufayo ee xanuunsanaya buu naxariis khaasa ilaahay inuu usoo dejiyo iyuu u weydiinaya ijcal raxmataka naxariistaada alla waxaad yeeshaa fil ardi dhulka oo naxariis khaasood addoonkan ku caafinayso ilaah usoo deji way macnaha saasuu ka wadaa ikfir allow dhaaf lanaa annaga waxaad noo dhaaftaa xawbanaa dunuubtanada waaweyn wa khataayaanaa iyo gafafyaalkanaga hadda markay saasoo kale isugu yimaadaan xawbku waa dembiga laftiisa xawbka marka wuxuu noqonayaa dembiyada waaweyn khataayaagana waxay noqonayaan dembiyada yaryar si mad walba loo siiyo macno saas maana wa khataayaa dembiyada waaweynna waa noqotaa ayib ikfir lanaa waxaad noo dhaaftaa xawbanaa dembiyadana waaweyn wa khataayaanaa iyo gafyaalkanaga anta adigu rabbu tayibiina kuwa wan wanaagsan rabbigood baa tahay anzil ilaahu deji raxmatan naxariis oo min raxmatika naxariistaada ka mid a addoonkaagan aad ku caafinaysa wa shifaa'an caafimaad oo min shifaa'ika caafimaadkaaga ka mid a calaa haada alwajaci xanuunkan dushiisa ama kan xanuunsanaya dushiisa oo fayabra'a markaa uu bogsoodo ilaahu caafimaad uu ku bogsoodo ugu soo deji buu usoo deji buu nabigu ku ducayay sal ly slam xadiidun xasanun waa xadiis xasana rawahu abu daawuud wagayruhu xadiidku xasan ma ahe waa daciif xasan ma aha xadiisku waa daciif waxaa soo saray abu daawuud iyo anasaa'i sanadkiisuna waa daciifun jiddan aad buu daciif yahay xadiisku waxaa ku jira sanadkiisa la yidhahdo ziyaad ibnu moxamedin ansaari oo matruuk ah saas daraaddeed buu alimaamu dahabi xadiiska ku daciifiyey marka xadiisku ma sugna ayb laakiin axaadiis kaloo aad u fara badan baa macnaha uu sheekhu hadda u keensaday oo ilaahay sarrayntiisa ah yaa faa'iideynaysa waa laga maarmi karaa marka booskiisa xadiis kaloo saxaaxa ah macnaha istaagi karto qumi karto macnaha saas wey ayb xadiiskan marka hadda wuxuu u keenay inuu faa'iideeyo sifatu culuwi illaahi tabaaraka wa tacaala sarraynta ilaahay subxaana wa tacaala uu khalqigiisa ka sarreeyo sidii aayaadkaba aan ku soo marnay a amintum man fi samaa'i soomaahn sidii oo kale waa xadiistu faa'ideynaysa lakin xadiisku waa daciif kan dambaa laakiin saxiixa ee uu daba dhigay wa qowluhu odhaahdiisa uu yidhi nebigu sal ly sl ayaa ka mid a alaa ta'manuunii miyaydaan i aaminaynin walxaal ana anigu amiinu man mid midkuu aaminay alle midku aaminay aan ahay fi samaa'i xagga sare ku sugan allaha xagga sare ku sugan anigoo uu i aaminay oo waxyigiisii ii aaminay maxaad ii aamini la-dihin miyaydaan i aaminaynin wey macnaha yacni allahba i aaminaye miyaydaan idinku aaminaynin allaha xagga sare jira ama samaawaadka ka sarreeya kaasaaba i aaminay saas way macnaha xadiiska waxaa soo saaray alimaamu muslim iyo bukhaari labaduba min xadiisi abi hurayra waa xadiis saxiixa wey marka wuxuu sugayaa rabbi subxaana wa tacaala inuu kor jiro oo khalqigiisa ka sarreeyo alaa ta'manuunii miyaydaan i aaminaynin walxaal ana anigu amiinu man fi samaa'i allahaas xagga sare ku sugan oo kor jira kii uu aaminay anigoo ah iyadaan i aaminayni wey xadiidun saxiix rawahu albukhaariy wamuslim waay ayb wa qowluhu nabiga odhahdiisa sal ly waslam uu yidhi ayaa ka mid a ah axaadiistaas waalcarshu fawqa almaa waalcarshu carshiguna fowqa almaa'i biyo dushood buu ahaaday wallaahu allana fowqa alcarshi xadiis rasuulkaa yidhi ma alla yidhi anig wa qowluhu nabiga odhaahdiisa uu yidhi walcarshu carshigu fowqa almaa'i biyaha dushooduu ahaaday wallaahu allana fowqal carshi carshiga dushiisuu ahaaday wallaahu huwa isaguna yaclamu wuxuu ogyahay alle maa shayga antum idinku calayhi dushiisa aad ku sugantihiin carshigu biyuu dul saaran yahay allana carshigaasuu ka sarreeyaa isla markaa haddana wax alla waxaad ku dul sugantihiinoo haysaan wuu idin ogyahay isagoo carshiga ka sarreeya rawaahu abu daawuud wakayruhu xadiiskana isagana waa xadiis daciifa isaguna waa xadiis daciifa ah. wuxuu caan ku yahay oo qeyb ka yahay xadiis dheer oo la yidhaahdo xadiiu alawcaal xadiisu alawcaal waa xadiis tilmaamay waxyaala kharaa'ib oo cajaa'ib fara badan baa kusoo aroortay oo yani waxa weeyaan maaragtay yani maxaa la yidhahdaa goodir miyaa la dhah wacilka ha goodir baa la dhah yani goodiro haya makhluuqaadka iyo carshiga iyo waxyaala noocaasoo kalea kusoo arooray xadiiskaas marka waa xadiis dheer waana xadiis daciif ah qayb ka midu marka sheekhu soo qaatay abu daawuud iyo keyrkii baa wariyay xadiiska sanadkiisa waxaa ku jira hal cilo wax ka badan cilooyin fara badan baa ku jira saas daraaddeed muxadisiinta in badan ka mid ah waa daciifiyaan xadiiska ayb laakiin macaanida uu sheegayo xadiisku qur-aankay ku taallaa qaybtiisan khaasatan qaybtan oo macnaha carshigu inuu biyo ka koreeyo qur-aankaa inoo sheegay carshigana inuu alla kasii sarreeyo qur-aankaa inoo sheegay macnaha meesha ku yaalla marka waa sax laakiin xadiidku sanad ahaan ma asixin saas way macnaha ayib wa qowluhu nabiga odhahdii sal alay slam uu yidhi liljaariyati gabadhii wuxuu ku yidhi ayna xaggee buu allaahu alle ahaaday alle xaggee jira qaalad waxay tidhi fi samaa xagga saruu jira qaala nebigu wuxuu yidhi sal ly slam man ana anigu yaan ahay qaalad waxay tidhi anta adigu rasuuluullah rasuulka ilaahay baata qaalana markaasa nebigu wuxuu ku uhi sal ly slm ninkii gabadhaa iska lahaa ee addoonta u ahay ictiqhaa xore fa innahaa iyadu mu'minatun waa mu'minad mar hadday qirtay ilaahay inuu kor jiro oo kuwan dhulka yaalla ee iyo asnaamtan dhulka yaallaya inaysan ilaahya ahayn le-anna ninkii yidhaahda alla kor buu jiraa kuwan dhulka lagu caabudayo oo dhan ma jiraan waay waa tawxiidkii laa ilaaha ila allahu macnaheedu way macna markaasuu yidhi anigu yaan ahay rasuul ilaahi baata waa muxamadun rasuulu ullah shahaadateynkiiba intaasaa loogu qirayba markaasuu nebigu yuri sal lay slam waa mu'minad eh xoree buu nabigu ku yidhi sal ly waslam marka xadiisku wuxuu tilmaamayaa bal ku cad yahay rabbi subxaana wa tacaala sarrayntiisa inuu kor jiro iyo in ilaahay subxaana wa tacaala laysku weydiin karo ayna allah xaggee buu alla jiraa oo ay khalad tahay ashaacirada kutubtooda waxa ku yaalla oo ah ayna allaahu ruuxii yidhaahda inuu macnaha waxa weeye ama gaaloobayo ama khaldanyahy rasuul allah saa yidhi salawaatu rabbi wasalaamu calayh marka ashaaciro hadday aynallahu waa khalad dhaheen nebi maxamed baa yidhi waa saxsantahay annagu marka waxaan nalagu addoonsaday rasuulka raacitaankiisa ee ashaaciro raacitaankeeda nalaguma addoonsanin saas way macnaha ayna allah waxaa qariib ah rag hadda jooga oo runtii yacni ducaad sheeganaya baa oo taqriiban laga yaabo dadka qaarkiiba inay culimo u haystaan baa meel kaga dhac aada u xoog badan ku sameeyey gabadhan xadiiska warinaysa waa saxaabiyad haddana macnaha uu ku tusayo xadiiska qur-aankaa ku soo arooray xadiis kaloo fara badan baa ku soo arooray si isagoo yacni jees jeesa u diidaya baa gabadhii yuu xataa gaadho wuxuu yidhi jaariya mactuuha mactuuha mataqaanaa yacani waxay ahayd gabadh mactuuhadda mactuuha waxaa la yidhahdaa waa ruuxa caqligiisu kala dhiman yahay nacaska ablaha yacni doqonka kaasaa la yidhaahdaa gabadh saxaabiyada ninka ku yidhaahda waa nacaska ka warrama soo cajiib ma ah waa sheekh soomaaliyeed ninkaas oo macnaha waxa weeyaan sheeganaya inuu inuu sheekay khuraafada iyo yacni waxa weeyaan khaladka iyo bidacadu hadday yacni waxa weeyaan ay kula fogaato nusuustii oo cad inaad dardartay imay macnaha wax way kugu bixinaysaa nusuustii oo cad oo badhaxla gabadhaa waxaa lagu haysta wax kale ma ah ee loogu xukumay inay mactuuha tahay waa xadiiskaa nebiga ka sugan sal alla alay wasalam oo ah ilaahay kor buu jiraa oo qur-aankuna sugay axaadiistuna sugeen na-eed bay ku leedahay hadday tidhahda ilahay kor buu jiraa waa caqiidadii muslimiinta o dhan oo saxaabado caqiidadoodii weeye saas wey macana marka xadiisku wuxuu yani kutusayaa sifatu alculuwi ilahay sarrayntiisa subxana wa tacaala hada wabilahi towfiq w sala allahuma wslm cala nabiyina muxamedi wcala alihi wasaxbihi waslem